dhulka bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaan kusoo qaadanaa idina aad ku dhagaysataan kaalimaha sugaaneed kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaftanka iyo sheekadu kama marna galabta waa talaado barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii noo sheekee oo sheekooyin fara badan oon halkan idinkugu hayno ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu eebba idmo wadajirna haddee barnaamijka galabta waxaa halkan kaga soo jeedinaya istar maxamed nuur iyo anigoo bootaan xidig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 waaya galab wanaagsani sarey galab lamida ah bootaan adigii farsamayaqaanka macala dhegeystayaasha waxaa leeyahay galab wanaagsan galabta waa galabteeni mhm. galabtii talaadada ahayd hadda galabtoo kale sheekooyin fara badan ay inoo yaalla waa ogtahay tahay mhm. dhegeystayaasha waa ka qoslin doonaa adow ee beedmo sheekooyinkai ayaan halkan ka akhrin doonaa intii aan ka gaarno oo waqhtiga uu inagu saamaxo la sii diyaarsado mm-hmm. si aan farxadda sheekooyinka saaxiibada ay noo soo dirayaan aan ula qaybsano waayahay haddee barnaamijka alaab waxaan ku daafuranaa mid ka mid a ah kaalimaha suugaanta maadiga hadda mase yaa inoo soo qabanaya talow galabta daafurka mhm. kuma siinay anaa soo qabsanaayo waa isku leexiya hataa codsi xataa ma jiro <laughs> adigii dhegeystayaasha waxaa idin soo qabanayaa mhm. oo daafurka barnaamijka galabta aan ka dhigayaa mhm. hees la magac baxday caasha qusad weeye saalax qaasim iyo khadro daahir allayleh waxbaa ka dhacay mm-hmm. haddee daafurkii heesii horena la aaday si wanaagsan dad waa dadkii hore dadkii hore heesan waa heesii hore aan dadkii hore ahay dadkii horea tahay mm-hmm. haddee saaxiibada hadda waxay ku haystaan mm-hmm. inaan ka horyartaa dadkii hore sheeganays <laughs> hore isku xisaabiye dadkii hore la jira siday isu qaba doontaa aragtida dhegeystayaasha iyo adiga inaad leedahay dadka horewaxay aaminsan yihiin inaad dadka hore tahay ah. waayahay istaray haddee galabta waa talaado mhm. sheekooyin fara badana inoo yaal mhm. bal sheekada ugu horeysa dhankaaga bootaan aadaa u mahadsan tahay sheekada ugu horeysa gacanteeda kusoo dhacday waxaa ciwaan looga dhigay sheeko qosol badan mhm. hadda ka hor nin ayaa haaskiisa ugu wacday mhm. xifdintiisa qur-aanka oo liidatay mhm. waxay u ballanqaaday haddii uu qur-aanka ku xifdiyo hal sano gudaheed inay u guurinayso xaas labaad waa dareemayseen idinka xaas labaad haddii liidan sheego qur-aan xifdi iyo xaas kale halagu siiyo waa adeegu isku darsada ninkan oo u fadhisaa maxaa leedahay hadda ninkan wuu sameyn doonaa waa xifdina maxaa <laughs> maadaama xaas labaad meesha soo ar idinka xaas labaad idinka celin doono ah, xaas labaad iyo xaas saddexaad iyo ah. afaarahaas dhiiggiina ku shaqeeya adeegeena waa kuwaas oo haddana qur wax ka fiican la arkinin lahay shuruudaas looga dhige war qur-aankan ninkii qur-aankii hal sana xifdintiisa loo qabtay mhm. horta quraanka wuxuu ku xifdiyay lix bilood alfiiri <laughs> xaqiiqda sheekadaas ma arkinin laakiin waa malaynay naagti <laughs> ma yaabta <laughs> maxays dhaaba ninkan eber qoraha maba ka seenine mhm. lix bilood markuu xifdiye aragtay inuu weydiinayo uu leeyahay haye qur-aankii waa xifdiye ballanti aaway mhm saaxiib soo dhawaa way dhaaday saddex beri aan soo mooyaa qur-aankina waa i xiibdisay meeshaad iga fadhigabaha <laughs> ah, ah. <laughs> aan fikirkay samayso waa taageersanahay sababtoo ah ninkeedina quraanka waa u xifdiyey mm. naagna ma u guurin saddex beri soo wax ma ka dhibaayo <laughs> laakiin ninka suuciyo <laughs> eh, u xifdiyaa la yaabay laahad laba fursadoo fiican isku helay dhimal haddana midaas midka kheyr badanqasaarta xataa qur-aanka oo xifdiya moogtahay marwadaasna tactig fiican ee dheeshe dhegeystaas aad u mahadsan eh, yahay kuma <laughs> khasaarin maadaama qur-aanka u xifdiyey laakiin mm. uu hami dheeraa maadaama gabadha inay balanta ka baxdo waxaa keenay ku celcelintiisa mm-hmm. badan ase mm-hmm. waayahay dhimale kaalimaha sugantan kusoo marsanaynaa mhm. waxaan soo qabanayaa heesii kuwada luuqeeyaanka tuumbacado iyo cabdulqaadir ee j a dhegeysa haboon saaxiibyaa Thank you. soo fi jabuuti qabo dadka oo haraad qaba hagaliyo horto loo wada ayaa yimid ama hogolu rurato dadka oo haraad qaba hagarlii horto loo wada ayaa yimid miyanhiiba shabayday allakaan ka doortay allah qurubka hodone daybintaada awgeed maxan hoolka soo maray miyaan dhiibashadayday allakaan ka doortay allah qurubka qudurye qaybintaada awgeed maxan hoolka soo maray aan horumar gaaro hoy wadaayag leele xariirkaaday la qabo ambuur markaa roob way waaye leele xariirkaaday la qabo horyadii iyo laxankaad waa xuseen sheekh abubakar kadiir sidii maxamed karaamasiidi iyo xasan cujeer cajabi codadku waa cabdiqaadir farji iyo farjo bacabo 最好看。 Alarko çözsedi Aynı hadakto Hayır galo çay helay raatiye karkaarada sida yaraatigeediyo aradii dhamoodo intakuguda helay raatiye karkaarada ama abuurka mirihiyo deemsaynta maansabo iba eeba weeye alibaahilaashee ayaan ugaashaqayday lahaan ka doortay gurubka qodobee qaybintaada awgeed maxan hool ka soo maray miyaan diibaashadayday lahaan ka doortay gurubka qodobee qaybintaada awgeed macan howlka soo maray aan horumar gaarno oy wadaayag leele xareebkaadayla qabo aan horumar gaarno oy wadaayag leele xareebkaadayla qabo

waa tahay halkaas anu dhammaano kaalintaasi suugaaneed mhm. waxay qeyb ka ahayd barnaamijka galab wanaagsan mhm. markaan bootano <laughs> dhankaagii sheekooyinka maxaad noo haysaa fari kama qodnahade galabta mhm. dhegeystayaasha waa ka qoslin doona annagana in badan waa qosli doona si wanaagsan sheekada gacanteeda kusoo dhacday waxaa soo dirta gabar la yiraahdo hodan maxamed waxay leedahay hadayna ilaahnad kasoo salaamaya waa mahadsan tahay sheekadan waxay ku bilowday xariif waalna ayaa hadda ka hor naag lagu daray kadib eh, eh, xariifka wuxuu la yaabay kulaha qeylada arooska iyo dadkan tirada badan <laughs> kadib markii arooska dhammaaday mm. dadkii way baxeen wayna kala tageen ah, keligiis markuu soo haray ayadii intuu naagtii fiiriyey mm-hmm. ayuu qosol iska gashtay ah. <laughs> <laughs> naagtii ayaa tiri maxaad ka qoslaysaa xariifkii <laughs> intuu sii qoslay kulaha waa ogaa caawa dhan markay buuqayeen inay qof iloobi doonaan <laughs> qofkaasla iloobi mataqaanaa <laughs> maadaama gabadii asay la joogto ilaayo nin waala lacalabahadan aad umaadsan tahay fani waay wuxuu ah, dhahay caaw dhan buuqooda iska daaya wareegooda dareemayo inay qofka tegi rabaan qofku malahadaada xaaskiisii ag joogto weli waa laga tegay ilaa maanta dhan farxadiisa iyo damaashaadkiisa loo joogay gabadhi waaba ah, loo tagay muxuu u raacsida <laughs> sheeko qosol ayadaa sheeko waalan aheed ba sheeko qosol badanhegeystayaasha er, mar mar ka dambeysa sheekooyin aada u qosol badan oo fani ah ayay mhm. nala wadaagaan aaday u mahadsan yihiin maalinta talaadada aana hadda iyagaa iskale fariimahana ah, dhegeystayaasha waxay inoogu soo diri karaan beejka idaacadda radio kulmiye oo la saaro xubinta noo sheekeey mhm. oo inta badan alka ama barta commentiga lagu qoray sheekooyinka aadka u qosalka badan oo dhegeystayaashu ay inala wadaagaan bal kaalimaha suganta kusoo nasanaynaa bootaan markanna waa dhinaceyge mhm. mar hadii fanaaniintii hore aan aaday mhm. haddana dhegeystayaasha weli dadkii hore dadkii kusoo xigile u wadaa <laughs> ee eh, heestan waxaa la dhahaa isa siin jeceel waxaa ku wada luuqeeyo faysal hanad iyo fartuun birimo waayahay dhegeysa haboon saaxiibayaa

awjadii aan rabay nogu awjadan awjadan nogu awjadii aan rabay samarkawowga iyo saxa la gaadhe haddii aan ku saanyaday noqo sawjadan awjadan noqo sawjadii aan raba jadaan soo jadaan noqo soo jadii rabay

maisku sidhigna leh bermayo faysal hanad mhm. nafta maysisiinaa misku sidignaa macaan maysisiinaa waxa sida tan ii galay aa kamid ahsababtaceyla dareen igu siyaade mhm. nafta maysisiinaa oh. waayahay nafta hala isi siiyo yaana kala hakarinnsheekooyinkii <laughs> <laughs> ayaan weli dhexdagay jirnaa baldhankaan bootaan mhm. sheeko aad u qosol badan aad way yar tahay eh. laakiin qosol <laughs> mid kamida ah dhegeystayaashan ayaa inoo soo diray eh. waxaa la yiri mm-hmm. hadda ka hor nin mm-hmm. reer mudug ah mm-hmm. baa sakaraaday reer muduga ah, dad aada u qosol badan ah, mar haddii reer mudug la dhaho eh, maxaa kugu soo dhacay <laughs> <laughs> waa dad aada fani ah oo qosol badan marka markuu sakaraaday ilan nin sakaraado waaye waa ogtahay guriga markuu qofka xanuunsanya soomaali waa mm. taqaana waa lasoo booqanaa qur la saara mm. ilaahay ha caafiyo aad waa loo duceynaa ilma adeeradiisii iyo qaraabadii tolka dhanaa isugu imaaday asigay dul taagan yihiin marka hal maroo ninka markasoo u jiifay mm. hindhuu kala qaaday <laughs> markuu hindhuu kala qaaday wuxuu arkay xigaaladiisi iyo dadka meesha joogaan mm-hmm. markaasuu wuxuu ku yiri mm. damiir xumadiina aqaanaaye mm-hmm. idinkoo idul joogtaan mm-hmm. nafta <laughs> hal iga qaado waa arki doontiin <laughs> sheekada dhameeloo wada waxaa markii la yiri reer mudug lagu soo bilaabay waa nin sakaradaye <laughs> handabad maxaahadii oo la dhimanaya xataa bal handadaasi aada u mahadsan yahay dhegeystaasi reer mudugga waa dad aada u khasal badan aada u taageeraanay mm, mm, <laughs> sheekooyinka lagu halaqabsado reer mudug inta badan sheekooyin iska fani oo aad u qosol badan waaye mm-hmm. waayahay hadda kaalimaha sugaantaan kusoo nasanaynaa markan waxaan soo qabanayaa mid kamid a ah heesaha ku luuqeeya cumar cabdulle shooli heestan waxaa la yihahdaa hablihii dalkeena ciidankuu dultaaginaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse ciidankuu dultaaginaad da'daydii aroosto ubadaad dahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama gayri qadarku dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama daacadii nuqu ama daacadii nuqu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa అమ్మ దాది నువ్వు అమ్మ దాది నువ్వు కుగుదాలై అనివే కుగుదాలై అనివే హక్కుదాయో ఆశగా iga deeqday qalbigaa ku taagsaday daymadaada u qura iga daruur hillacdaad wadnaa deeqday wiil yaroo dadada oo daacadku qaba sidii lama yidhaahdee sholiyo dadada oo dacadku qaba diday lama yidhaahdee nafsi waa madaale intuu dudka kaa rarin hablihii dalkiina ka doortay dooqaygu raacay nafsi waa madaale intou duubka ka rarin hablihii dalkeena diiyaan ka doortay dooqaygu raacay sidan kuu dultaagnaa dadaydii aroosto ubadadahayse ciidankuu dultaagnaa aroosto ubadadahayse ama qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama daacadiinugu ama daacadiinugu kugu daalay anigue kugu daalay anigue ha ku daayo cashiqa ama daacadiinugu ama daacadii nagu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa vida yo, yo. lamoodiyey nafta ou ku daabacay diyaan ka doorbiday iyo dahaab lamoodiyey dab aroorya shidan iyo dabeel caafimaadey dultaagnaad da'daydii aroosto ubadadahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona milkade ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco doondoona meel keli ama daacadiinugu ama daacadiinugu ugu daalay aniguye ugu daalay aniguye haku daayo cashaqa ama daacadiinugu ama daacadii way haystaray mhm. shooli haystiisii hablihii dalkeena halkaas haddii aan kaga nimaano gabagabadii aan isla soo gaarnay barnaamijkii galab wanaagsan haddi saaxiibadii waan u mahad celinaynaa barnaamijka inagala qayb qaatay kuwii sheekooyinka inoo soo diray kuwii wakhtigu u saamix waayey kuwii fariimahooda halkaanaan ka afrin weynay oo wakhtigu uu ina saacidi waayey barnaamijka waqtigiisa oo naga dhacay aawadi ayaan oga tegaynaa balse haddaan waqti hayn lahayn sheeko kamaynaan tagneendhammaantoodwaawadaqrileanagaxataqosolkawaajecelasaaiibada inaan la qaybsana aadan u jeclayn <laughs> mm-hmm. hadda gabagabada saaxiibada waxaan oga tegaynaa botaan gunti gabagabada mm-hmm. dhegeystayaasha waxaan ugu tageynaa mm-hmm. xariir axmed mm-hmm. heestii ahayd isirkaad kasoo jeeda waa la ixtiraamay guud ahaan heestas ayaa u dambeysay saaxiibayaal barnaamijkeena kala wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaan istaro idin leh sidaas iyo nabadgelyo dayaxoo iftiimiyo sidii oogta subaxkaha ammaan badan edabiyo xishood eebba ugu deeqay dayaxoo iftiimiyo sidii oogta subaxkaha

maleeye halkii gobeeye adiga weeyaane indhadiiqa udug soo carfiyo sidii ubaxa nuura dhalashana indheer garaad sariyo abuga soo jeeda amaleeye halkii gobeeye adiga weeyaan aleelki gobe lagu faanto isirkaad ka soo jeedda la ixtiraamaaye amal sharafey ah, waa la ixtiraama garawiyo soomaalidu halkay ku aflaxi aadka ugu faanto isirkaad ka soo jeedowaa la ixtiraamaye amal sharafey hiilyay ah, waa la ixtiraama amal sharafey hiilyay ah, waa la